alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaynu ku jiray sujuudu sahwi sujuudu sahwi asbaabtiisana culimadu waxay kusoo xasriyeen asiyaada wاlnaqs washak marka axaadiista halkan aynu ku hayno nabiga laga soo wariyay alayh الsalatu salaam marka lasoo khulaaseeyo waxay noqonaysaa un sujuudu sahwigu miyay ka horeyneysaa salaamu naqsiga labada sujuudood miyay ka horeynayan mise way ka dambeynayaan sida daliilka u dhow waxa weeyaan waana laga horreysiin karaa waana laga dambeysiin karaa mar haddii nabigi laga haya alayh isalatu salaam lakiin culimada in badanoo ka mid ah waxay dhaha haddii salaada naqsi ku yimaado nuqsaani markay ku timaado nuqsaantaasi iyadoon salaadii la dhamaynin waa in la kabo maadaama ay sujuudu sahwiga labada sujuudu ahaayeen kabitaan markaa maxaa la sameynaya markay salaada nuqsaani ku timaado waa waa la horreysiinaya hadday siyaada ku timaadana salaadii marka laga baxaa baa lala imanaya waxaan soo array nebigu aleyh isalaatu wasalaam inuu xadiiska koobaad ee cabdillaahi ibnu buxayna ana nabiya salى اllahu alay slm sallaa bihim aلduhra faqaama fi ragcatayn lulayeyn walam yajlis markaa atixiyaadkii dhexuu ka kaxay atixiyaadkaas sujuudisaha waa lagu kabi karaa haddii la dhaafo isaga hadduu qofku dee ogaan uga tegayo oo uu u kasay inuu ka tago salaadiisaasi way buraysaaba lakiin markuu saa u ilaabo sujuudi sahwi waa kaga filan oo usoo noqon maayo laakiin hadduu sujuud ka tegi lahaa ragcadda muxuu samayn lahaa maba ansaxayso dee salaadda inta daba ila rukni baa ka maqanaya ruknigana sujuud sahwi laguma kabo keligii ee isagii baa loo baahanya in lala yimaado xadiiskan kale ixdaa salaatay ilcashiy salaaddii casar iyo salaaddii duhur midun bay noqonaysa tii ay noqotaba laba ragcadood rasuulku markuu tukaday calayhi salaatu wasalaam ayuu ka baxay dabeetana dadkii degdegayo laga yaabo inay adkaarta aanay akrisanin amaba de hawlo maalinta ay ku degdegayeen baa masaajidka ka baxay oo waktigaa dee sharci baa jiray waxyigii baa soo degayay oo waxay is idhahdeen salaadii salaaddii laga laga bedelo waa lasoo gaabiyey aqusirat isala iyagoo labay ka baxey markanuu rasuulku uri alay sala slam su-aasha markuu weydiiyey dal yadayn saxaabigaasi lagu naanaysi jiray dal yadayn waxaa uu ku yihi lam ansa walam tuqsar lamana soo gaabin manaan ilaabin oo muxuu rasuulku saa yihi alayh isalaatu wasalaam dee salaaddii lama soo gaabinoo waxay cusub kuma soo degin manaan ilaabin uu ilaabee laakiin xataa inuu inuu wuxuu moodayay isagu afartii ragcadood ba u leeyimi oo dee hadduu moodayey inuu is ilaabay oo markii dambe uu xasuustay dee saa mu yidhahda rsulku alay slat slam haddaba uu hubsaday mar labaad oo wuxuu ihi asadaqa dulyadayn dulyadayn isagoo run sheega oon beenta aqoonin oo dee saxaabi lagu kalsoon yahaya ayaa isaga laftigiisa arrintaa nabiga ku timi waa ku iman karta adigaa is odhan karaa adigoo salaadii imaamkii la tukanaya isagoon imaamkii qaldamayn war malaa imaamkii ragcad buu ka tegey ma sujuud buu ka tegey baad is odhan karta adiga laftigaaga islawsiin kara marka hadday dabeetna cid kaloo kula kabta inaad hesho ayaa muhiima ah. markaa iminka xadiiskana muxuu horeysiyey rasuulku alayh الsalatu salaam salaamu naqsigii ayaa horeeyey dabeetna sujuud sahwigaa dawmeeyey oo fa fasala ragcatayni uma salam labadii ragcadood ee hore labadii ka buu ku kabay soo maha afartii u dhamaystira muxuu sameeyey dabeetna salam uma kabara fasajada misla sujuudihi aw adwala sujuuddiisio kale ama mid ka dheh sujuuddii salaada dhexdeeda ee arkaanta salaada kamid mid ahayd sujuuddii uu la iman jiray oo kale la yimid waa labadii sujuudood buu sheegayaa in takbiir lala imanayana waa laga qaadanaya marka la sii sujuudayo marka laga soo toosaya sidii sujuudda kalun bay la mid tahy halkan siyaada gashay oo culimadu marka qaarkood leeyihin marka nuqsaani gashana hal la horeysiiyo markay siyaada gashana iminka xadiiskii hore nuqsaan buu sheegayay xadiiskana siyaada ku jirta waa laga yaaba inay isweydiisana tiradaan oo siyaadadu xaggey ka gashay ilaan laba ragcadood baaba laga tegaya haye haye ah, salaamo naqsi baa soo dhex galay dee labadii ragcadoodee dhinna waa kan la yimi laakiin maxaa saayid ku ah labadii ragcadood hore marku tukado waa kan salaamo naqs leeyihin marka halkaasay siyaada salaada ka soo gashay siyaada halkaa kaga jirta xadiiska waxaa kaloo laga qaatay inaanu hadalka limaslaxati salaa salaada awgeed loo hadlay inaanu jebinayn waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii sahwigaa muddo yari kasoo wareegtay oo kooban halkiin baa salaaddii laga sii wadaya intii ka dhinayd unbaa lagu daraya lakiin haddii muddo dheeri kasoo wareegi lahay oo halkanba hala fadhiya ama meelba hala taga eh? waa in salaaddii dib loo soo ishaayeeyo laakiin nabiga rasuulka alay sala slam weli halkii kama bixin dhaqaaqa uu sameeyey horu dhaqaaqay mooyaane saxaabadina halkii kama kicin waxa laga qaadanaya saxaabada siay rasuulka u ixtiraami oo wa fi lqowmi abu bakr wa cumar fahaabaa an yukalimaa waxay ka haybadeyseen ka xishoodeen rasuulka inay la hadleen alayhi isalaatu wasalaam ayay ka xishoodeen ولم yasjud حتى يقنه الله ذلك manuu sujuudin ilaa arrintaa ilaahay uu yaqiinsiiyey oo dee dadkiina uu ka hubsaday haddaba marka sujuudu sahwi lala yimaado wax salaamo naqsigi kama sii dambeeyo waxaan jeeda wax atixiyaadii kama kama dambeeyo salaamo naqsi maya axaadiis dambana wayn arki doona cimraan bn xusein radi allahu canhu ana nabiya sala la ala slam sallaa bihim fasaha fasajada sajdatayn uma tashahada uma salla sahwigaas halkuu galay inoomu sheegin muxuu rasuulku ka tegay inooma odhan laakiin inuu salaamo naqsi la yimid ayuunba inoo sheegay oo waxa laga yaaba nuqsaani inay markaa nuqsaani ku jirto وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdا شhka أحadكم في صلاaته falam yadri kam sallaa halaaan am arbacan markuu ka shakiyo salaadiisa ee salaada dhexdeeda uu shakiyo ee cadadu rakcaad uu ka shakiyo ma saddex buu tukaday ma afar matala markay salaaddu afar ahayd waa tusaalowna falyadrixi shaki shakiga ha iska tuuro walyabni ha ku dhiso calaa mastayqan wuxuu yaqiinsan yahay uma dabeetana yasjud ha sujuudo sajdatayn lama sujuudood qabla an yusalim intaanu intaanu salaamo naqsan fain kaana salla khamsan haddii uu shan tukaday oo ragcad dheeraada uu ku daray shafacna lahu waxay u dheeli tirayaan salaatahu salaadiisii oo ay dhaban uga dhigayaan wain kaana salla tamaaman haddii uu si dhammaystiran u tukaday oo ragcaddaasi uu ku daray ay tii saxda ahayd ahayd waxba aanay salaaddii soo gelin kaanataa waxay noqonayaan labadan sujuudood tarkiiman dullayn iyo samboorayn tadliila lishayaan shaydaankii salaada ku faraxsanaa inuu qofkan ka khalkhaliyey ayaa halkaa wax ku waayayoo waa sidii matalan qofku markuu cuntada cunayo ee marka hore uu bisinka ilaabee dabeetana isagoo dhexda maraya uu bisinka qabto ee dabeetana rasuulku uhi shaydaanku wuu sooma tagaya waa saas kale shaydaankii dee waa laga waa la murugo gelinayaa oo arrintii uu ku faraxsanaa baa laga jirhaya xadiiskana wuxuu daliilu yahay ehm, sujuudu sahwiga laba jeer baa ayaa la horreysiinaya salaamu naqsi laga horreysiinaya ko marka xadiiskii horena loo geeyay ee ibnu buxayna ida kaana can naqsin markay nuqsaani ku jirto sidii xadiiskii u atixiyaadka rasuul ka kacay ee ibnu iyo ida kaana fiihi shakun lam yatarajax canhu aw lam yatarajax fiihi axad اlamrayn markuu shaki yimaado ee labada dhinac midnaba aanu u rajaxnayn eeg shakigii baa kala qaadaya shakigi waxaa loo kala qaadaya mid dhinacuu ku rajaxmay qof baa wuxuu ka shakiyey ma ragcaddii afraadba mise waa tii shanaad waxa weeyaan ma tu afraadba mise waa tii saddexaad buu ka shakiyey dabeetana wuxuu eegay war adigii imika atixiyaadsanayey so adigii atixiyaadkii hore fadhiyey maadaa mar labaadba sujuudayba soo digan tii saddexaad u taagan markaa waxa aada ugu rajaxantay inay tahay ragcaddii saddexaad amaba wuxuu arkay war soodigii imika intaad atexiyaasatay haddana mar labaad sujuuday ee suuradda akhriyey tanaa taaganta waa tii afraade eh. tii afraad buu ka soo qaaday marka dhinac baa rajaxmay haddii dhinac rajaxmo waa nooc siyaado oo kale dabeedna wuxuu dambaysiinaya salaamo nafsiga u dambaysiinaya si siyaada haddii laakiin dhinacna aan u rajaxnayn sida halkan oo kale yaqiintuu qaadanaya yaqiintu waa maxay waa tirada yarde yaqiintu waa la hubaa iminka iminka inuu saddex tii saddexaad ay tahay uu hubaa soo mahay taasi shaki uma jiro waa yaqiin maxaa uu ka shakisan yahay ya ta afraad unbuu ka shakisan yahay marka tii afraad uu tuuray muxuu ka soo qaaday tii saddexaad inay tahay yaqiin buu ku saliyay yaqiintu waa taa la hubo laakiin ma tii afraadba mise waa tii saddexaad labadaasi uma kala rajaxna markay u kala rajaxmi waayeen xagguu qaatay yaqiintuu hadduu dhinac u rajaxmi lahaa oo matalan taa afraadoo kale u rajaxmi oo uu dhinaca qaadan lahaa waa bacda salaam ayuu la imanaya salaamo naqsiga kadib buu la marka laba jeerna waa la dambaysiinaya marka qawlkaa la qaato laba jeerna waa la horeysiinaya haddii siyaado iyo shaki tarjiix ku jiro ay tahayna waa bacda salaam hadday nuqsaan ay tahay ama dhinacna aanu rajxnaynna ah. markaana waa qabla asalaam xaggii aad ka dhigtana way ansaxaysaa sujuudusaawigaas haddaad horeysay haddaad nabisay wacan ibn mascuud radi allahu canhu qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh waslam falama sallama qiila lahu waxaa lagu yihi ya rasuul allah rasuulki ilaahayow axadata fi salaati shay salaada mashay baa ku yimid oo ma xukun cusub la keenay waxba laga bedelay qaalo wuxu uhi wamaa oo arrinkaasi muxuu yahay aada sheegaysaana ku yimid qaalo waxay dhahen sallayta kada sidaasaa tukatay oo markaa waxay sheegeen de in wax dheeraada uu la yimid qaala say u badan tahay inuu dheeraad la yimid rasulka alay slat slaam amba uu wax ka dhimay labadaba suurtagal qaalo wuxu uhi fathana wuu leexiyey rijleyhi labadiisii lugood rasuulka alay slat slam wastaqbala alqiblata qibladiina wuu ujeestay oo fa sajada wuu sujuuday sajdatayn laba sujuudood uma sallama wuu salaamu rsaday uma aqbala calaynaa wuxuuna uu soo jeediyey biwajhi wejigiisa wuxuuna soo qaabilsiiyey calaynaa annaga haddaanu nahay saxaabadii ku daba tukanaysay biwajhi wejigiisa buu nagu soo jeediyey oo fa qaala wuxu uhi inahu arrin wuxuu yahay low xadaa hadduu ku iman lahaa fi salaati salaada shay-un hadday wax ku iman lahaayeen anba'tukum waan idin warrami lahaa bihi isaga oo intaana salaadaba idin tukin baan idin sheegi lahaa waxaasaa salaaddii laga bedelo saasaa la yeelay walaakin ha yeeshee inamaa ana basharun anigu waxaan ahay bani aadan ansa waan ilaabaa kamaa tansawna siad u ilaabaysaan fa idaa nasiitu markaan ilaabo fadakiruunii ixasuusiya wa idaa shaka hadduu shakiyo axadukum midkiin fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda haduu shakiyo falyataxaraha ku dadaalo asawaaba sidaa sawaabku isleeyay saasaa u dhow falyutima calayhi falyutima ha ku dhammaystiro salaadii calayhi ay cala sawaabi sawaabkaa isagaa ha ku dhamaystiro uma dabeetana liyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudo mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin lbukhari waxay ahayd falyutima ha dhammaystiro salaadiisaa uma dabeetana yusallim ha salaamo naqsado uma dabeetana yasjud ha sujuudo walimuslim ana nabiya sala allahu alay sl nebigu sajada waa sujuuday sajdatay sahwi labadii sujuudoode sahwiga bacda salaami salaam kadib salaamu naqsi kadib iyo walkalaami hadal kadib waayo xadiiskana waxa uu shabahaa xadiiskii ha dulyadayn xadiiskaa dulyadayn ku canbaxay oo sida muuqata inkastoo aanay saxaabadu cayimin laakiin waxaa muuqata rasuulku alay slat slam inuu siyaado la yimid gaar ahaan ragcad dheeraada uu ku daray ama sujuud uu ku daray dabeetna wuxu uhi markaa waan ilaabeye de xasuusiya bashar baan haya waxaa kaloo ku jirta haddii shaki galo falyataxara sawaab maxaa halkaa laga qaadanaya markii hore muxuu yihi ha qaato wixii uu yaqiinsan yahay soo maha oo waa tiradii reed balbaad halkana falyataxara sawaab maxaa laga qaadanaya inuu kala rajaxayo waxbuu egeegaya markaa matalo adigi sidaa markaa dhinac baa u rajaxmaya waa siyaadadii marka waa shakigii watay tarjiixa dabeedna ha sujuudo bacda salaam wey marka xadiiskan waxa laga qaadanaya isagana haddii salaada siyaada ay ku timaado iyo haddii shaki ku yimaaduu dhinac rajaxo inuu la imanayo bacda bacda salaam la imanaya laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadaya rasuulka alay slat slam de inuu bashar haasaa ilaahayba qur'anka inoogu sheegay qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilayya anama ilaahukum ilah waxid hadduu bashar yahay dee sifaadkii bashariyada ayaa ku dareerayo waxbuu ilaabayaa wuu xanuunsanayaa wuu gaajoonayaa wuu daalaya waxaaso dhan ba ku imanaya haddii malag laga dhigi lahaa aan waxna cunayn waxna cabayn daalayna dee lamay noolan karayn walow jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajula wala calayhim maa yalbisuun suurtagal may ahaatee inay la jaan xikmad baa ku jirta waa bashar ilaahay doorta inuu salaada sidan u ilaabo laftigeedana waa xikmad ilaahayo de rasuulku alay sala slam maadaama macalin ahaa dadkii kale mar mar hadduu isagii ilaabayo kuwa kalena way kasii mudan yihin way uga sii ilowshiya badan yihin marka hadday salaaddii wax ku yimaadaan sideebay ka yeelayaan dee sidii nabigu ku yeelay alayh isalaatu wasalaam ayay yeelayaan wey waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii imaamkaha dadka tukanayay dee ina waxbuu ilaabi karaaye isagoo isagu isla waa dhamaystirtay waa in loo sheego la idhaahdo salaadii waxbaad ka tagtay haddaba hadalkaas soo kala dhex galay hadduu qofku salaadda marka hore caadi ugu hadlo waynu ognahay salaada aanu qofku jaahil ka ahayn sahwina aanu kaga dhicin markuu hadlaayo inuu dee salaada burinayo waynu garanayna hadalkaasi laakiin iminka rasuul allow salaadii m waxbaa ku yimid oo maxaa dhacay dee sidaasaad yeeshay maya bashar baan ahay weliba inta dambe haddamayse inta hore hadalkaasoo dhan buu soo kala dhex galay haddana halkii buu markaa rasulku ala slam sujuudi ka bilaabay sii horaaba kasii weliba xadiiskii dulyadaynoo ma sidaa uu dulyadayn sheegayaaba ha saasa laisku idaarisa hadaladaas halkii unbu rasulku kasii waday alayh salatu salaam markaas salaadaasi lowshiyuhu keenay iyo sahwi hadalkaa uu keenay salaadii waxba ma yeelaya weyaan dabeedna wuu sii caddeeyey saxaabiga wuxuu yihi bacda asalaami walkalaami bacda asalaami walkalaami markuu rasuulku hadlay ee uu salaamo naqsaday haddana salaamo naqsigii waajibka ahaa ee rukniga ahaa salaada ayuu haddana sujuud sahwiga uu la yimi haddaba haddiiba salaaddii marka hore dheeraad uu ku yimaado sida xadiiska hore aynu ka arkaynay oo sujuud dheeraada ah, ragcaddu tusaale bay haydeen haddaad ka shakido war sujuudani ma tii labaadba mise waa tii tii saddexaad iyadana shakiga taasaad ku salaynaysa haddaad ka shakido inay midnaba ay ku rajaxnaan weydo taa yaqiinta kasoo qaad taa labaad baad kasoo qaadaysa inay tahay dabeetna waad iska wadanaysa ma sujuud saddexaad ba mise waa tii labaad dabe waad mara ma sujuud matala waxaad ka shakiday ma sujuuddii labaad baa lagugu leeyaho dimka sujuudaysaa tan aad kusii socotaa ay tahay mise waa tu kaloo dheeraada ah. marka inaad mid soo sujuuddo waad hubtaa soo maaha tii labaad baad tan ka dhigaysa waa tiro xagga yaraad baad qaadaysa haddii uu dhinac rajaxo markaa laftigeeda war soodigii markaa imika tii labaad kasoo kacee sujuuddii hore soodigii ilaahay baryayey waxaa ka ducaystay ilahay weydiistay sujuuddii labaadna soodigii waxaa kala weydiisanayay <laughs> laba dhinaci kale waa falyataxara sawaab waxbaad adugu markaa eegeysa saasaaba ku rajaxay tii labaad kasoo qaad sujuudi sahwiga markaa dambeysii sala rasuulu lahi sala la ala slm falama salama qiila lahu waxa lagu uhi ya rasuula allah axada fi salaati shay ma shay baa ku yimi salaada qaala uhi wama daaka qaala wuxu uhi wasallayta kada saasodgud qaala wuxu uhi fahanaa rijlayhi wastaqbala alqibla fasajada sajdatay laba sujuud sujuuday uma salama uma aqbala calayna biwajhi buuna soo qaabisay faqala wuxu uhi inahu inahu arrin wuxuu yahy low xadasa hadduu ku iman lahaa fi salaati shayun anbactukum bihi waan idin warrami lahaa walakin ha yeeshee inamaa ana basharun badi ana baanahay ansa waan ilaabaya kamaa tasawna saduu lawdaane fa idaa nasirtu markan ilaabo fadakiruuni xasuusiya marka haddii salaadda dhexdeeda ay tahay subxaan allahi baa la odhanaya shaka hadduu shakeeya axadukum midkiina fii salaatii falyataxara ha ku dadaalo asawaab isagu markaa dhinac bal rajaxo oo wax isku geegeeyo falyutima caleyhi markaa sawaabka ha ku dhamaystiro sidaa uu sheegay sujuuddaa kula rajaxantay wax lamid a ah. uma liyasud sajdatayn ha sujuudo mutafaqun caleyh wa fii riwaayati bukhaari mid bukhaari gaar u lahaa waxay ahayd falyutima yusallim ha salaamo naqsado uma yasjud sujuudo sahwiga haddana ha dambaysiiyo oo mar dambe ha sujuudo ana nabiya sala allahu alay slm istajada sajdaytay sahwi bacda salaami walkalaami hadal kadib waliaxmed wa abi daauud wanasaa'i min xadiisi cabdillaahi bni jacfar marfuucan man shaka fii salaatihi falyasjud sajdatayni bacda maa yusallim qofka ka shakiya salaadiisa ha laba sujuudood bacda maa yusallim markuu salaam aqsado kadib wasaxab ibnu khusaymata marka axaadiista horunbuu hoos tegayaa waxaase laga qaadan karaa xadiiskan inkastoo culimadu ay daciifiyeen albani oo kale uu daciifiyey oo dee dabeetna axaadiistii hore ka saxsanayd lagu salaynayo inay labada wejiba u banaayeen wa can ilmuqira bni shucb radi allahu canhu ana rasuula llahi sala l qala wuxuu idaa shaka axadukum midkiin markuu shakiyo faqaama fi ragcatayni oo uu istaago labada ragcadood oo fastatama uu dhammaystirmo qaa'iman taagni uu ku dhammaystirmo fal yamdi ha ku socdo iyuu soo noqonin walyasjud ha sujuudo sajdatayn laba sujuudood wain lam yastatima haddii aanu dhammaystirmin qaa'iman taagni haddii aanu ku dhammaystirmin falyajlis ha fadhiisto walaa sahw calayhi wax sahwiyo lagu leeyahayna ma jirto bimacnaa su sahwi lagu leeyahayna ma jirto rawahu abu daawud ibnu maaja wadaar qudniyu walafdu lahu bisanadin daciifin sanad taag daran ayuu ku wariyey xadiiskani daciif ha noqdee laakiin macnaha uu tilmaamaya waa macnihii saxda ahaayo waa adxiyaadka hore adxiyaadka hore qofku istaago rukni buu galay hadduu si fiican u dhamaystirmo muxuu galay rukni buu galay adxiyaadka horena muxuu ahaa waajib markaa rukniga iyo waajibka ruknigaa la horreysiinaya haddii laakiin isagoon weli saani u istaagin oo hinqaday amba markaa yaro kacayba hadduu doono oo dhabarkiisa weli uu soo qallooco dib buu usoo noqonaya wax sujuudu sahwiyo lagu leeyahayna oo waajib ku ahayna ma jirto weeyaan wacan cumar radi allahu anhu an inabiyi sala allahu alay slm qala wuxuuhi laysa muu ahaanin calaa man khalfa alimaami qofka imaamka ka dambeeya sahwun wax sujuudu sahwi fain sahaa hadduu sahwiyo alimaamu facalayhi waxaa ku waajiba facalayhi isagay waajib ku tahay sahwigaasi iyo wa calaa man khalfahu cidda ka dambaysa rawahu lbazaar walbayhaqiyu bisanadin daciif xadiiskana waa daciif lakin macnaha uu sheegaya waa saxo haddaad adigu sujuud haddaad qaldanto salaada dhexdeeda oo aada sahwido imaamkaa ku tukinayo maad raacaysa haddii adigu aanad sahweyn ee imaamkii sujuudu sahwi la yimaado uu shakeeyba salaada dhexdeedii markii u dambeysay unbuu sujuud sahwi la yimid maxaa kugu waajiba inaad ku raacdo laakiin haddii imaamkii ragcaddan uu ku dhaafiyo tusaale wuxuu kaaga horreeyey rukni arkaantii salaada ka mid ah ayuu kaala degdegay allahu akbar sami allah deg markay waad ka gaadhsiin weyday haddii ciladu xagga imaamka tahay oo imaamkuu qof degdegaya oo salaadii aada u dedejinaya waxaa kuu bannaan inaad ka goosato waxaa kuu bannaan inaad ka goosato infisaal liyoto si iskaga wadato haddii kaleo matalan adigu aada gaabisay oo rukuucdiiba lagaaga soo hortooso sujuuddii haddana uu kasoo toosay inay ragcadi ku dhaaftay baad ka soo qaadaysaa hadhow ragcadda waad waad ukacaysa hadda adigoo imaamka la xidhay marka hore intan dambu maanaad kala soconaysa wixii intaa ku dhaafay iska daayo inta dhexe kala socon laysa muhane calaa man khalfa alimaami sahwun wax sahwiyo laguma lahaa hadduu sidiisa u sahwiyo weyaan fain saha alimaam imaamku hadduu sahwiyo fa calayhi ay facala alimaami imaamkaa sahwiga lagu leeyahy iyo calaa man khalfahu cidda ka dambaysa ayaa lagu leeyahay waktigu kolley uu gaadhay waynu haddana dhowrkaa xadiis waynu yar dadejinayna insha allah adiga raalixusan wacan hawban radi allahu canhu can nabiyi sala la ala slam qal wuxu uhi likulli sahwin sajdataani sahwi kastaabala sujuudood buu leeyahy bacdama yusallim markuu salaama kadib rawahu daawud ibn waajib bi sanadin daciif laba sujuudood inuu leeyahay axaadiis horeaynu kuso aragnay in la salaama noqsanayo kadibna ka hor iyo kadib waynu soo aragnay markaa xadiisku isna waa daciif وعن abi هuريرة رضي الله عنه qال وxu uhi sajadna waanu la sujuudnay mعa rasuuلi الlahi صلى الlaه عليه وسلم في إda الsmاء انشhqت وqرأ bsmi رabك rawaه mسلم suuradaha ah halkaa markaa waxaynu kaga soo baxnay sujuud الsahwi baabka wuxuu sheekhu yihi baabu sujuud الsahwi وغayrihi soo ma ahayd غayrihidi ba halkan nooga bilaabayso waa sujuud tilaawa sujuudii tilaawada markaa meelo badan baa axaadiisu ay sheegi doonaan in sha allahu inoo dambeeyo xiisada maanta marka hore xagga hore ka ka